wanaagsan dhegeystayaal idinkiinba meel wala joogta ay walba inoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal kale ismaal wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimada axada taariikh waxay ku aaseysan tahay labaatanka bisha august sanadda qodobadaad barnaamijka ogaal ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka ah magaalada garowe waxaa faahfaahin laga bixiyey dagaal ka dhacay booliska ayaana warbaahinta la hadlay wararkii ugu dambeeyey ayaad dhegeysan doontaan waxaa kaloo soo qaadan doonaa maxkamadda gobolka banaadir oo mar kale dhegeysanaysa kiis dacwadeed musuq maasuq oo loo haysta mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waad dhegeysan doontaan waxaad kaloo maqli doontaan xukuumadda soomaaliya oo sheegtay xilliga la qorsheeyey in markaa degdeg loo bilaabo qabashada degmooyinka galmudug ee ka maqan gacanta dowladda meejor militariga haystana waxay sheegeen in muddo saddex sana ay ku wareejin doonaan awoodda dowladnimada kadib afgemid dalka ka dhacay waxaad kaloo maqli doontaan ciidamo israa'iiliyiin oo lagu diray dhanka iyo daanta dhulka ay xoogga ku haysata isra'el qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha ayaad dhegeysan doontaan ee mar kale kusoo dhawaada ogaal nimayohow dad mana boqof sidigeedo mootihin barbaarteenu beexaya xaraashma nafadaad bilaashnoodeen durbad goor ku jirmaa nafadaad jirash moodeene dhulbadool ku jira maaha macdan buur dusheed taala cilmiga in badan heere nafadaad jirash moodeene dhulbadool ku jira maaha nafadaad jirash moodeene dhulbadool ku jira maaha baaqayayla garan doon waxaan ahay ku kaan sooco intii aan baroor dhiiqo baaqayayla garandoon waxaanahay bukaansobaaqayayla garandoon waxaanahay bukaanso keligay haddaan booyo haddii aan baroor dhiiqo keligay haddaan rabbi aan baroordiiqo baaqayayna garan doona waxaan ahay bukaansoon baaqayayna garan doona waxaan ahay bukaansoon iyo xoog leh iyo baawir lagu faalo bukasiyo nafkoodiyo irleel hawl ku bogan waaye barfad waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayoo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax kuu gollayreeye adoo gamastafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya mooyaane kii kala gegima ina kala geeyin gorma go gegan iyo allow geed qalalay kaa dhig gebigaaba midkaasow rabu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilabeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtiya ku taag goobta laga leexday gisi weyraxasee ku dila gananta mooryaana yay goola jiiftiyo dhurwaagoroda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin qaybaha hore barnaamijka ogaalayan gudagalna dhegeystayaal aynu ku bilowne maxkamadda gobolka banaadir ayaa si toosa ah waxaay xilligan u dhegeysanaysaa kiis daacadeed loo haysto mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ku aadan musuq maasuq iyo wax isdabamarin qayb ka mid ah ayaynu dhegeystayaasheena maqalsiin doonaa sida dhageysiga dacwadu u socdo qareennada difaacaya qaar ka mid a ah eedeysanayaasha ay maxkamaddu su-aalo weydiinayaan oo emailka rasmiga ah ingiriis kusoo diraan si meeshaas loogu sameeyo indhitindhi verification markii arrintaasna way helgeshay oo dad badan oo ajaaniib ah ayaa markii ogaadeen in immigrationka xafiis caafimaad sameeyo oo xogtooda lahaayo haayo si voluntary waddanka ugu baxay qaar kale oo xogtooda aan helnay oo email lagu soo dhacayo oo bixi waayena aan la xiriirin shirkadihii u shaqaynayeen aanan ku wargelina inay wadanka dadkan ay ka baxayan waajibta markii la fulin lahayo arrimaha la xiriiro washabraaca wasaaradda caafimaadka soo dejisay ee ee lagu maaray ajaanibta waa mahadsantahay horumaradan aad samaysay maxaa la fuliyey maxaanse la fulin call centerka waa la fuliyey oo hadda wuu shaqeeyaa xafiiska online-ka systemka dadka ay fiisaha basaboorka buukan ka sameysanayaan ku ballansanayaan waa la sameeyey oo hadda waxaa u dhiman keliya in eh, xariga laga jaro oo shaqo bilaabo healthy officeka waa aniga hadda ka shekeynaya waa la sameeyey verificationka anigaa ka shaqeeya arinta ilaalinta xogta ah waa la sameeyey oo dhammaan waxaa laga jaray yuusarada dadka saraakiisha hay-adda ka shaqeeya yuusaradooda meeshay baaritaanka sameynaha waa laga jaray dadka injineerada ah oo sistamyadaas gacanta ku haya keliya ayaa xogta baari kara oo heli kara sidoo kale waxaa jira in hay-addu focal point iga dhigtay unsos ama un-ka oo aanu xil saaranahay maxaa laleehay amuuraha imigratnka la xiriiro iyo guud ahaan waxay u baahan yihiin waxaa jirta marka heshiis dowladda soomaaliya iyo hay-adaha qaran midoob ay galeen oo la dhaho som agreement heshiiskaas oo sheegaya dadka ajaaniibta un-ta inay canshuur dhaaf ay leeyihiin sidoo kale dadka ay contractay oo kambaniyaasha ah oo ajaanibta ay ah laftikooda markay rabaan inay badeecaso degsadaan inay canshuurnaaf helayaan marka waxaan ogaaday maadaama shaqadaas la xil saaray oo december labada kun iyo labaatan iyo labadii wasaaradda arrimaha dibadda ee si qaab official ii magacaawday waxaan ogaaday in shirkadaha ajaanibta ah ee u n contractay siiyaan inay badeeca soo dejiyaan dawadeedna ay geeyaan badeecadii sida freega oo canshuurnaafka ku heleen inay geeyaan suuqyada magaalada ugu waaweyn oo dad ka shaqaysta ay jiraan waxaan la xiriiray un ta wasaaradda arrimaha dibadda b sk markhaatiyeyga ah un taleftikooda markhaatiyeyga ah waxaan la xiriiray un ta waxaan ku idhi waxaa jira amuurahaas waana sharci daro alaabtan dowladda soomaaliya heshiiska la gashay waxay ku saabsan tahay keliya ina idinka isticmaashiin laakiin suuqa in la geeyo oo dadka soomaalida ahaa ee canshuurta bixiyey iyo adinka oo canshuur la-aan wax kusoo helay inaad suuqa badeecini tagto oo ekonomiga dhaqaalaha wadanka ala burburiyo sax ma ahan arintaas waa ka shaqeeyey waana istaagsatay waana wax aan wadankay uga qabtay waxaan kaa rabaa verificationka waxaad ku sheegtay eh, inaad ku xalisay waxyaaba u xaliyay inay kamid tahay eh, rasiidyadii iyo taariikhdii fiisaha kala dabamarahay eh, goormo howlgala xafiiska verificationka xafiiska verificationka horta soo jeedintiisa anaaba iska lahay markii amuurahan aan darsay oo kala horeyntan amuurahan aan darsay oo qaab technical ahayd maadaama wadanka uu dhismaayo in waxaan ku daro iisoo waxbaxday oo agaasimaha guud u jeediyey marka xafiisku systemka waxaa la abuuray koo tobankii bishii julaay waxaana xafiisku si saxa ah u howlgalay bishii agost bishii sideedaad bishii sideedaad wixii ka dambeeyey fiiso iyo maxaa lalahay rasiidkala horeeya ma jiro waxaa laga yaaba maadaama dadka soomaali dadka dad bili-aadan ay yihiin wax lagu qoraayo dadka rashiidka qoraayo ee wasaaradda maaliyadda ay gacanta ku qorayaan dadka fiisaha qaar laftirkoodana ay isticmaalayaan qalin in labo ama hal xabo laga yaabo inuu tybe eror jiri karo laakiin waa istaagtay sideedii bishii agost wixii ka dambeeyey sanadke labada kun iyo labaatan iyo labada bishii agost maxkamadda gobolka banaadir oo ay si toosa ah markaa kaga socoto dhageysiga kiis dacwadeed musuq maasuq oo loo haysto mas-uuliyiin ka tirsan dowladda marxalado kala duwan ayay markaa soo martay dhageysiga kiis dacwadeedkan dib baynu ugu soo noqon doonaa marka la eego maxkamadda iyo dhageysigeeda ee dhinaca kalena hadii aynu aadno dhanka iyo magaalada garoowe xalay waxaa garowe ka dhacay dagaal markaa u dhexeeyay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka iyo kuwa la sheegay markaa inay yihiin dadka iyagu markaa maandooriyaha iyo waxyaabaha ku shaqada leh sarkaal ka tirsan booliska gobolka nugaal warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey dagaalka iyo sida uu markaa ay wax u dhaceen alxamdulilah uma salaatu calaa rasuulilah sayidina moxamedin wacalaa aalihi wasaxbii wasalim dhacdada aragteen oo caawa ka dhacday saldhigga israac waxay marka hore ku bilaabmatay wiilkaa gabanka ayaa u jeedaan oo madaxa liifka lagala dhacay oo la dhaawacay niman cabsan oo sarqaanah baa gaari ayagoo xawli ku wada baabuur gaarigii ka horreeyey bay furtada kaga dhaceen hadday ku dhaceen khaladkii ma idinkaala macid kalaala ayagoo aan hubin taraafika u yeeran baa ninkii gacanqaadkaa loo geystay waa la dhaawacay saldhiggaa la keenay waxa la qoran loo ku ridaan la xuro wararkaan waa baddilan yahay caafimaad buu u baahan yahay dhakhtar buu u baahan yahay waxaa waddaan joojiye waa anuu waa soo wacay taliyihi saldhiggaa i soo wacay saasaa jidha mar maxaa idinku haasaan waa idiin imaananaa intaa haduu hadalku ahaa waaba loo kala baxay saldhigga waa qabsanana waxa maxaabiis meesha ku jidhana waa sii daynayna sidii baanu ku soo dhaqaaqnay saldhigga haddii isweer laga qabtay waa soo dhaqaaqnay meeshii baanu nimi adugu xabad baa dhex mardhay ciidankii iyo nimankii moryaantahaa ka dibna waxay dalbadeen gurmad gaari tadnika ah baa u soo baxay iyo gawaari kale isla markiiba annaguna ribood baanu wacnay waxaan la xiriirnay madaxda ciidanka xukunta oo degan bayska ligle iyagana ciidan baa laga soo dabadirayo ciidankii soo baxay qaybna dhexdaa lagu qabtay kun dambena iyagoo halkaa xabadda ka ridayey weli annagu halka difaaca isku jirin aan la issoo gaarin bay dib cijiyeen waxaa meesha ka dhacay inaan ahayd khasaaraha hanlinoo dhaawac fududa baa lay sheegay arrintuna intaasay ku bilaamatay dee waxaa fidmaka taliska ama ka shaqaynaya amni darrada iyo siyaabaha khaldan waa dadkaas ku xidhiidha muqaadaraadka inta u gurmaysana waa inta la midka ah laakiin wax la wada qabay ama obrethon wada fulayey oo lala qabay ma ahayn ciddii waday iyo intii alakan wiilkaa xunkaa dhibta u geysatay saldhigana weerdhabay ku ekaanaysaa bixid baalkiiyo insha allah biidnillahi tacaala ayagana waa la soo xigaya sharciga la horkeenayo tali waa mahadsan tahay laba jeer waxaa noo kala sheegtay inay cagtoo yihiin iyo inay ciidamada eh, ka tirsan yihiin ligle ciidankii halkan soo weeraray rasmi ahaan iyay ahaayeen sargaal ka tirsan booliska gobolka nugaal ayuu ahaa oo warbaahinta garowe wax ka weydiisay marka dhacdooyinkii saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada garowe ee xarunta puntland oo ay ku dagaalameen markaa ciidamo la sheegay inay yihiin markaas lagu tilmaamay kooxaha waxyaabaha ammaanka dooriya iyagu ka ganacsada iyo sidoo kale ciidamada ammaanka ee puntland waxaynu dib ugu noqonaynaa maxkamadda gobolka banaadir oo mar kale markaa xubnaha musuqmaasuq oo loo haysto su-aalo weydiinaysa ewer ewer afartan iyo saddex sideetan iyo sideed lix mhm. saddex eber eber mhm. sideetan iyo afar laba ebera toban sideetan iyo afar eber eber toban hay dahabshil dahabshil hadda ma hayo laakiin kaas isticmaalkiisa ma badno waa mar hore ay ugu dambeysay waxaad shaqadaadu maxay tahay maxaa qabataa migration maxaa ka qabataa waxaan ka shaqeeyaa xafiiska verificationka verification maxaa verification muxuu yahay verificationka waxaa waaye in la xaqiijiyo ama la hubiyo codsiga dadka markii ay rabaan inay dalhujoog qaataan in la hubiyo codsiga inuu dhammaystiran yahay oo saxay codsiga in la hubiyo markaad leedahay yani dukumentiyada lagu baahan yahay ee shuruudaha maxaa kamid ah documentiyada looga baahan waxaa waaye codsiga kambaniga mm-hmm. warqadda caafimaadka oo dadka jaanibta loo dalbayo dalgujooga mm-hmm. shatiga kambaniga mm-hmm. koobiga work permitka iyo koobiga basabortka qeybta biopageka iyo sawirka qofka visaha loo dalbayo dalkujooga loo dalbayo intaanaad hubisaa intaas hubiyaa yaa kaaga horeeya eh, markaad hubinayso imise qofou soo maraa ka hor intaadan hubin hubintaada una imaan wuxuu soo maraa receptionka oo hubiya eh, communitigada eh, xafiiska hubinta oo xafiis manual ah qaab manual u shaqeeya xafiiska koodka lagu qoro oo isagana hubiya intuusan koodka kahor xafiiska registrationka oo xafiiska afraad ah xafiiska enrolmentiga shanta xafiis ay horeyso xafiiska ugu dambeeya lixaada ah. enrolment muxuu qabtaa enrolmentiga xogtii dokumentiyadii oo codsiga iyo kaarka iyo iyo warqadiha caafimaadka oo iskaan saaraa oo xogtii soft u bedelaa fiisow dalba mhm. intaanoo shaqo markii lasoo qabto ayaa lagu keena maya systemka igu socdaa qaab systemkay kuugu timaada ha intaan markii ay soo marto maxaa ku xiga kadib kadib aniga intii eh, shaqadii soo qabteen shantaas xafiis ayaa aniga dib u hubiyaa haddii ay saxanaadaan intaana lasoo lasoo dhigay sistamkay ku jirtaa waa furatay userkaagaa furatay intaanad ku dhex aragtay waa hubisa adigana haye kadib xaggee adi kadib verificationka verified aan siina haddii ay saxan yihiin dukumentiyadaas hadii oo systemhadii ah, ay eh, wax ka dhiman yihiin eh, reject waaye oo meeshaas markii la hubiyo email u dhacaya shirkadii eh, maxaa oo systemka diraayo email u dhacaya shirkadda uu sheegaya communitiyadu in la hubiyey mhm. dabadeed way imaanayaan xafiiska mhm waxay imaanaya receptionka wuxuu sheegaya in email usoo dhacay mm-hmm. waxaa la siinayaa warqadii oo laga daawacaya xafiiskii marka hore laga soo xareeyay enrolmentiga ahay ayaa warqadda verificationka laga daawaca warqadda verificationka waxaa la geynaa xafiiska qeexitaanka maxaa ladahay taariifada oo wasaaradda maaliyadda lacagta jaangoosa ah mm-hmm. waxaa lagu qoraa inta codsiga ku qoran ee lacagta loo verification loogu sameeyey lacagta ah, lagu qoraa mm-hmm. dabadeed warqadda waxaa la geyna receptionka receptionka qofka warqadda laga siinaa wasaaradda maaliyaddu aada wuxuu soo qaadaa warqadihii wasaaradda lacag bixinta ahay wuxuu keenaa receptionku keenaa receptionka warqadihii uu ka qaadaa wuxuu keenaa xafiiska lagu xareeyo rasiidyada oo system ayagana user ah documentiyadii aan verification ku sameeyey oo systemkiisa ugu jira oo meeshan soo gaaray ayuu maxaa ku daraa rasiidkii wuxuu u daraa xafiiska approvalka mm-hmm. xafiiska approvalka kuwii aniga aan verification ku sameeyey mm-hmm. plus rasiidkii halkaas markaad joogto brofilk intaan la aadin warqadii lacaqabashada ee wasaaradda baaliyadda waa la soo celiyey isla habraacii waxay soo martay reseptionkay ka soo bilaabatay waxay timiday maya dib dib receptionka markii laga soo bilaabo hmm. koodka iyo hubinta iyo waxaas dhan marayso hmm. registration marayso hmm. toos iyo waxa xafiis kale oo gooni xarintii iskaan kala saaray bis la gelin ah xafiis kale oo gooni waa xafiiska shaqaas soo qabtaaba oo rasiidkan waa xareeyaan okay rasiidka waa la xareeyay waxaa lagu xiray dukumeenti adiga verificationka ku samaysa oo online system oo online systemka ku jiro ha ah. adiga maxaa ka saaran markaas ani waxa uu shaqeeyay meesha ani markuu email ka dhaco ah, meesha waqti shaqeeyay okay wax mas'uuliyada kama saaran marka eh, warqad rasiid iyo waxaas kama saaran maya shaqadeeda ma xafiiska xareynta daatada yaa jooga eh, saraakiil ku qoran oo ka shaqeysa oo eh, kala duwan ma taqaana adig qof joog ah, waaqan eh, maxaa la yidhaha qof joog oo oh, mas-uulka xafiiska waxaa ka shaqeeya wiil lagu magacaabo ashkar mhm. receptionka naya joog receptionka waxaa ka shaqeeyo maxamed wiil lagu magacaabo maxaa loogu dara maxamed maxamed maxamed nuur abukaatuu marow su-aalku kaa weydiiyey dukumentigii rid combany ku saabsanaay waxaad sheegtay inaad ka shakisay aad dalbatay email u dirtay warqada lacaqabashada inayd oo kaarka wasaaradda ah oo kaarka wasaaradda ahaa ah, kan maaha visa maaha okay maxaad warqada lacaqabashada adigoo migration ka tirsan warqada lacaqabashada ee fiisaha mas-uuliyad kaaga saarneyn ee mas-uuliyad kaaga saaran tahay work barmitka lacaqabashadeeda ah, mudugooday waa maadsan tahay waxa aan hubinayo horta waxaa waaye in waxaan inta viisaha la qaadan ka hor dokumentiyadan inaan hubiyo oo xaqiijiyo inay sax yihiin waay haddii marka waajib iga saaranta arrintan inaan hubiyo waa inaan hubiya dokumentiga inuu sax yahay oo wax kas u dhamaystiran yihin saxa ah oo qofkaan ajnabiga haysan karo oo waddanku joogi karnay marka haddii arrintaas eh, maxaa lalahay waajib iga saaran tahay wasaaraddii iyo immigrationkana ay bilaabeen wada shaqayn wadashaqeyntiina ay hakatay oo emailka lasoo diraya aan la dirinin sidoo kalena wasaaradda agaasimaha guud wasaaradda email soo dira uu leeyahay kaararkii waa la bedelay oo kooda bisha bisha saddexaad wixii ka dambeeya kaarkaasi ma shaqeynayo kaararkiina ay xafiiska imaadeen waa inaan hubiyaa kaararkaasi xaashooda bcause wasaaradda dhahda oo kaararkan waa bedelay eh, xafiiska xeerlaantu waxay sheegeen inay warqado woog barmida kasoo daabaceen systemka migrationka ma jirtaa ma ku jiraan sistamka ku jiraa waxyaabaha shuruudaha qofka laga rabo markii dalkujoga u qaadanayo waxaa ka mid ah kaarka maxaa la wasaaradda shaqada shaqaalaha imise dukumentiyay tahay in sistamka migrathinka la geliyo si uu u qaato fiise loogu ogolaado ugu ogbar midka ku saabsan hal qofkii hal kaar laga rabaa qof kasta kaarkiisa laga rabaa kaarka bis kaarka ah, wasaaradda bis macnaha lacagta uu ku bixiyey uh, qof adeeg dowladeed qofka ma heli karaa asoosan lacagta bixinba kaarka qofka ma heli karaa marka qofka kaar soo holimaniyada waxaa waaya inuu lacagti bixiyo waa hadday saas tahay maxaad adigu u raadinaysa oo barmadka uga e, weydiinaysa warqadaha haddiiba ay tahay mar haddiiba e, la helo kaarkii ay ka dhigan tahay in warqadii lacagta la bixiyey maxaa adiga email ugu dirayso intaas waqti u luminaysa waa saxanka muddo gudoomiye xilliga emailka wasaaraddaa dhahdo kaarka waa bedelne markay shirkadahan kaarka wataa markii wasaaradda kaarka bedeshay waa in la hubiyaa marka systemka migrationka work barmitka marka la gelinayo wax looga baahan yahay ma jiro warqadii lacaqabashada in la geliyo maya kaarka bisa looga baahan fiisaha warqadaha fiisaha marka la gelinayo oo ad verificationka adiga ku leedahay lacagta invoiceka warqadda oo lacaqabashada invoiceka cusuble oo xafiiskaaga sarreeyo agaasimaha ah wuxuu sheegay in lagu dhejinaayo warqad systemka laga soo daabaco sidaasna uu iskaga hubinaayo warqadan invoiceka inay sax tahay inayna saxayn warqadda oo yariista oo systemka fmis sooma oo mm-hmm. lacag bixinta mm-hmm. warqadaasa ah waaa laga wasaaradda laba warqad soo jirtaba laba warqadoo mid yariis iyo mid weynta oo gacanta lagu qoro manualka mm-hmm. labadaas warqadoo reception la keenaa saraakiisha iyo xafiiska ku shaqada ahaa shaqadooda ku gutaa kadibna waxaa loo diraa approvalka eh, warqadahaas oo laga soo daabaca systemka kulligood waa ku jiraan eh, systemka immigrationka sooma wallaahi mudan ugu dambe aniga ma hubiyo oo kama shaqeeya rasiidka ima soo maro haddii soo marin ma sheegi karo inuu ku jiro in kale laakiin waa ogahay in wasaaradda maxaa lalahay maaliyadda labadaas warqood soo jarto kambaniyaasha loo adeego kambani docal la yidhaha maku jiraa docal uu ku jiraa ha ya docal muxuu ah muxuu ka shaqeeya kambani dad soomaaliya iska leh wuxuu ka shaqeeyaa constructionka waxaas waxyaabaas la xiriiro qofka iskale mataqaanaa waa aqaanaa qofka iskale qof ganacsada soomaaliya magaciisa mataqaan dad badana sheer ku ah oo aada u ilaa afar saddex oo dad wada dhash family waa family business waa gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir oo su-aalo weydiinayaa xubin ka mida ah eedeysanayaasha loo haysto kiiska musuq maasuqa iyo waxisdabamarinta waxaana maxkamadda gobolka banaadir mar kale si toosa uga socota dhageysiga kiis dacwadeedka musuq ee loo haysto mas-uuliyiin dowladeed oo iyagu ka shaqeynayay goobo kala duwan oo isugu jira wasaarado immigrationka iyo qeybo kale oo markaa lagu eedeeyay inay xatooyo xoolo dadweyne sameeyeen oo lacaga malaayiin doolar ay luunsadeen weli barnaamijka waala degeysanaysaan k n n waad nagala socotaan dhegeysta wanaagsan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan cadaala waxa uu markaa ka hadlay arrimo ku aadan sababta ilaa haatan dowladdu u bilaabin marka la eego si toosa ah gulufka dagaale ka dhan al-shabaab gaar ahaan deegaanada la qorsheeyay ama degmooyinka gobolka galgaduud ee ceelbuuri galhareer iyo qeybo kale oo al-shabaabku ku sugan yihiin wuxuu sheegay in markaa wax weliba yihiin qorshe dowladeed xilliga markaa loo qorsheeyeyna ay bilaaban doonaan oo ay dowladdu markaa diyaarin doonto wax weliba oo markaa looga baahan yahay in la fuliyo qorshaha ku aadan shabaab in laga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin galmudug waa kan wasiir alcadaala waa socdaa eh, dabcan eh, qorshaha horta dowladda soomaaliyeed baa hogaaminaysa eh, muxuu ahaa dowladaha gobolkana ku casuutay inay kala qayb qaataan maadaama nimankan khawaarijtii aynan ah ahayn keliya cadow soomaaliya keliya aanay ku ahayn etoobiya weerareen kenya weerareen jabuuti weerareen in layska kaashado oo markaasi maaragtay muxuu ahaa wadamada gobolka oo dhan ay iska kaashadaan laakiin wejigan koowaad ayaa aya ay tahay hadda in lasoo afmeero ka kalena dabcan diyaargarowgiisii iyo qabanqaabadiisii iyo hawshiisiibaa maaragtay si wanaagsan u socota guddiyadii iyo dadkii loogu talagalay inay diyaariyaan baa diyaarinta gacanta ku haya marka waa wanaagsan yahay meel wanaagsan ayuu marayaa wax kasta oo ku saabsan khawaarijtana sidii sanadka hor loo qorsheeyey ayuu u socdaa horta marka koowaad howlgalku dee marka horeba qorshooyin iyo iyo qaabab ayuu lahaa degmooyinka hadba sibay u qorsheeyeen saraakiisha milatarigu in in loo qabto oo ay u kala hormariyeen ilaa hadda sidii wuu u socdaa wax hadda dibudhaca oo la sheegi karo oo maaragtay ku saabsan jadwalkii muxuu ahaa ay dejiyeen saraakiishu ma jiro sidiisii wuu ku socdaa dhulkan dabcan sidaad sheegtay dhulka waa kala duwan yahay juqraafi ahaan buu kala duwan yahay Eh, nimankan khawaarijtihi waad og tahay oo waa inta badan waa waa waa waa duurka ay ku dhool yihiin bahalaha ayay la dhool yihiin marka hadda eh, siyaasadda dowladduna waxay tahay in dhinacinta laga bilaabo dhinac looga baxo markasta waad maqashaa madaxweynaha oo le xaaqin baan doonaynaa inaan qaadano dhinac isugu xaaqno marka dhinac isugu xaaqidaasi waxay keenaysaa labadan degmo dabcan waa labada magaalo waaweyn laakiin waxaa jira dhul ballaaran oo hawd ah oo khawaarijtu ay degan yihiin oo maaragtay xadka shabeellaha dhexe ilaa dhinaca xiga degmooyinka galcad iyo cadale ee dhinaca xeebta ama bariga kasoo jeeda dhinaca gobolka mudug oo deegaanada camaara iyo ku aadan caad iyo maaragtay dhanka gobolka muduga oo ku aadan waqooyiga degmada xaradheere wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta wasiir alcadaal ayuu ahaa oo isagu markaa ka hadlayay qorshaha dowladda ee ku aadan laso afjar wejiga koowaad dagaalka dhanka al-shabaab iyo sida dowladda u qorsheysay markaa in dalalka loo yaqaano frontline states ama dalalka safka hore sida ay kaga qeyb qaadanayaan wajiga labaad dagaalka ka dhanka al-shabaab dhinaca kalena mas-uuliyiinta gobolka gedo waxay sheegeen inay kulamo socdeen muddooyinkii lasoo dhaafay lagu soo afjarayay xiisada gobolka gedo oo muddo taagneyd waxay sheegeen in markaa haatan ay gabagabo marayaan arrimaha si guudna uu idlaaday khilaafkii ka taagnaa gobolka gedo in muddo ah kaasi oo sababay inay markaa kale irdhoobeen mas-uuliyiintii iyo xubno kamida jubbaland iyo kuwa gobolka gado ugu magacaawnaa horey markaa xukuumadii hore ee dowladda soomaaliya go-aankan gudoomiye ku gobolka gado oo ka hadlaya arrimaha iyo kulamadii ugu dambeeyay ee socday sheegayana in khilaafku soo idlaaday waa ayaan ayaanle shirarkaas waxay daarnaayeen bacdamaa gobolka iyo statetka waqti dheer kala maqnaasho uu jiray oo haddana mas-uuliyiinta kala duwanaa ee gobolka ay isu yimaadeen iyo statekaba in oo qodobo badan oo amniga uu ka yahay maamul wanaaga iyo wada jirka iyo ma aragtay midaynta dhaqaalaha gobolka iyo ma aragtay maxkamadihii heer gobol iyo heer degmo in la dhiso howlahaas oo dhan iyo aday qodobo aada u tiro badan baa lagu soo qaaday dhammaantoodna waa waa la isku wada raacay sidii loo dhaqaajin lahaa shaqada gobolka guud ahaan waay shirka marka muddo intee leeg ayuu idinku qaatay in qodobadaasi la gaaro shirkaa wuxuu socday si rasmi ah wuxuu socday ilaa saddex beri baa maaragtay shirkani uu socday guud ahaan waxaan hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland agaasimayaal iyo wasiiro iyo xildhibaano heer qaran iyo heer dowlad goboleed maamulka gobolka dhammaan degmooyinka oo dhan baa laga yimid marka shir wuxuu ahaa xaqiiqadii aada iyo aad u ballaaran waa lagu guuraystay in isfahan wanaagsan in loo dhaqaaqo waay tabashooyin badan ayaa gobolkaasi ka taagnaa dhinacyada kala duwan sidee eh, lagu xaliyay eh, tabashooyinkaas waxay ahaayeen inta badan eh, tabashooyin siyaasi ah ayay ahaayeen siyaasiyiintiina inta ugu mugweyneyd oo gobolkan gacanta ku haysa way isfahmeen xal iyo labo oo banaanka jira way jiraan ayagana insha allahu tacaala isfahankaas ayay qeyb ka noqon doonaan weliba waxaan insha allahu tacaala rajaynaynaa in shir arrimahaas lagu sii dhamaystirayo dib u heshiisiin ah in oo la qabto ciidan loo balinsan yahay oo qodobadii shirka kasoo baxay kamid tahay marka guud ahaan waxaan rajeynaynaa cid kastoo tabasho qabto inaan la hadalno aan la fariisano xaqiiqada jirta iyo horumarka dalka iyo deegaanka inaan ku qancin haddii ilahay way gobolka muddo ayuu dib u dhac ku jiray xaalado kala duwan ha ahaato maxaa hadda qorshayseen bacdamaa waqti dheer dibudhac saad sheegtay uu ku jiray gobolka waxaa noo qorshaysan in amni ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo dhan kastaba insha allahu tacaala in horumar laga sameeyo bulshaduna dhanka horumarka iyo wanaaga inaan uhorkacno taas ayaa naga go-an bulshadana xaqiiqadii waa dad wanaaga iyo horumarka jecel weye insha allah way nagala shaqeynayaan hadii ilahay maamulada marka soo aadanee degmooyinka sidee loo wajihi doonaa magacaabistooda maamulada degmooyinka dowlad eh, goboleedka jubbaland hadda waxay goaansadeen in xilligan la joogo wax la bedela aysan jirin cid walbana eh, meesha hadda ay joogto ku shaqayso insha allahu tacaala ayaguna diyaar bay u yihiin dhammaan eh, kulanka halkaa laisugu yimid bay qayb ka ahaayeen waana rajaynaynaa in insha allahu tacaala hawshaas sidaas ay kusii socon doonto ugu dambeyn marka fariintaada guud ahaan aad u diraysa shacabka gobolka galmudug waxaan rabaa inaan halkan fariin ugu diro bulshada reer galmudug iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaa wax lagu gaaro waa midnimo waxaa wax lagu gaaro waa dowladnimo in dadku mar walba ay isku dheganaadaan wax faa kuma jiraan waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga sheego in guud ahaan gobolkani uu geli doono sifaynta iyo ciribtirka khawaarijta taasna in ay u diyaargaroobaan wayna ka bilaabatay degmooyinka qayb ka mid ah insha allahu tacaala guul baan rajeynanaa bidn albaari mid kamid ah xubnaha mas-uuliyiinta gobolka gado kena la hadlay ayuu ahaa sheegaya ina inay gabagaban yihiin in lasoo afjaro khilaafaadkii gobolka gado ka taagnaayeen muddo oo kulamo ay socdaan dhinaca kalena ugu yaraan koob iyo ruux oo shaqaale ah ayaa ku dhintay qarax ka dhacay qeybo kamid ah waqooyi galbeed dalkaasi bakistan gaar ahaan gobolka dhaca xadka dalalka bakistan iyo afghanistan ee loo yaqaano wasiiristan qarax waxa uu ka dhacay waqooyiga wasiiristaan magaalada loo yaqaano shawaal oo saddex boqoloo kilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada islamabad ee caasimada wadanka baakistan waxaa la xaqiijiyay in markaa qaraxu uu la aaminsan yahay inuu yahay kuwa markaa loogu talagalay in loo dhigo gawaarida oo loo yaqaano i e d ama explosive device nooca loo yaqaano oo ah kuwo markaa bartilmaameed gaara lagu sameeyo waxayna markaa la qarxay dad markaa shaqaale ahaa oo ku socdaalayay qeybo ka mid ah gobolkan wasiiristan loo yaqaano ciidamada booliska ayaa sheegay in marka baaritaano ay wadaan sidoo kalena ay ka shaqeyn doonaan marka la eego cidda iskale mas-uuliyaddana la ciqaabi doono afayeen u hadlay booliska oo lagu magacaabo khaybar bantukfo waxa uu shaaca ka qaaday in marka weerarka uu ahaa mid markaa loo adeegsaday qarax laguna beegsaday gaari ay la socdeen shaqaale dhisayey mashruuc lagu dhisayey qeybo kamid ah magaalada wasiiristaan iyo magaalooyin kale ee u dhow ee gobolka ka tirsan waxaana markaa qarax uu ka dhacay meel u dhow xadka dalalka bakistan iyo afghanistan waxaynu ka shaqeynaynaa inaynu ogaano dhacdadan dhabta ah sida muuqata waxaa ku geeriyooday shaqaale dhisayey mashruuc lagu dhisayey qeybo kamida ah gobolka waxaynu aaminsannahay inuu yahay qarax laga soo shaqeeyay oo lagu bartilmaameysanayay dadka rayidka ah ayuu yiri raxaan khataak oo la hadlay wakaaladda wararka ee reuters waxaana uu yahay ku-xigeenka mas-uuliyiinta gobolka wasiiristaan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan lagu dilay xubno shaqaale ah oo ka shaqeynaya mashruuc dhismo oo lagu dhisayo waqooyiga dalka bakistan wuxuuna qaraxu markaa sida ay boolisku sheegeen ka dhacay meel u dhow xadka dalalka afghanistan iyo sidoo kale bakistan waxaa inta badan ku badan weerarada kooxaha isis ay ka geystaan xadka labada dal iyadoo dhowr jeer sidaanu kalena ay weeraro kaga geysteen magaalooyinka u dhow xuduudda dalalka bakistan iyo afghanistan taasi oo loo arka markaa inay caqabad tahay dhibaato badan u keentay isu socodkii xadka labada dal oo keentay in dhowr jeer la xiro sidoo kalena waxaa arrintan ay kordhisay khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka ah oo inta badan lala beegsado qaraxyo iyo weeraro toosa ah oo mararka qaar ay geystaan maleeshiyaadka loo yaqaano isis oo iyagu la aaminsan yahay inay ku xoogan yihiin ka mid ah xadka dalalka bakistan iyo afghanistan markaana dhegeystayaal waxad ku soo xubintii bandhigga warbaahinta bulshada wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyay la hadalhaya baraha bulshada sidoo kale waxaad ku maqashaan sheekooyinkii maqaalada lagu daawaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba deeqa maxamuud maxamed cabdirashiidow haddii aan ku horeyno dhinacii isla hadalhaynta saacadihii u dambeeyey waxaa baraha bulshada aad loo hadalhayay hadalhayntii ka dhalatay xarigii jenaraal sheegow oo dadka baraha bulshada isticmaala ay aada maaragta u hadlayeen iyo eheladiisii qaraabadiisii oo maaragtay sameeyey isku soo baxyo iyaga oo warbaahinta ka hadlay sheegayna in ay dagaal diyaar u yihiin haddii aan sheegow aan lasoo sii deynin cadaaladna aan loo helin eh, waxyaabaha aadka loo hadalhayay waxaa ka mid ah markii lasoo qabtay sheegow qaabkii kuleetiga ciidamada dowladda ay uga hayeen taasoo falcelin aada u fara badanna ka dhalatay dadka baraha bulshadana isla dhex eh, sidoo kaleeto deeqaay baraha bulshada waxaa qabsaday eh, qaabka loo qabtay sida aad sheegtayba eh, ciidanka dowladda ay u qabteen ninka la yihahdo sheegow ama genaraal sheegow marka sidoo kaleeto waxyaabaha aadka loo hadalahay waxaa ka mid ah soomaaliya waxa uu shaaca ka qaaday in genaraal sheegow faldembiyeed lagu helay sidoo kaleetana oo dagaalamay ciidamada booliiska soomaaliya gaar ahaan muqdisho oo dagaalamay muddo shan iyo ayuu dagaalamayay sidoo kaleeto booliiska waxa ay sheegeen in laga helay gurigiisii lacagta madow ee maraykanka marka waxyaabahaas waxyaabahaasoo kaleetan waxaa leeyahay waa dembi oo maxkamadda ayaa la soo istaajin doonaa laakiin baraha bulshada waxaa qabsaday ehelada jenaraal sheego waxayna shaca ka qaadeen in midabta koor iyo weliba waxyaabo badan ay tahay waxay leeyihiin waxaan haysanaa hal jenaraal keliya halkaas jenaraala ah, dowladda ayaa sidaa naga samaysay laakiin dowladdu waxaa ishaaca ka qaaday in ninkan faldambiyeed lagu helay marka baraha bulshada mudooyinkii ugu dambeeyba aad yaad ayuu u qabsaday xariga ee eh, jenaraal shegow dhanka kaleetana haddiinu eegno dhanka ciyaaraha weeyaan lionel misi xalay waxa ku guulaystay koobkiisii ugu horeeyey kooxda kubadda cagta inter miami isagoona noqday ciyaaryahaanka taariikhda eh, ku guulaystay koobka ugu badan marka dunida waa ninka ugu koobabka badan waa ninka sidoo kaleetana ku guulaystay sanadkii lasoo dhaafay wolkaabka sidoo kaleeto lionel misi waa ninka taariikhda baalandiorka ugu badan ku guulaystay marka xalay afartan afar koob ayuu dhammaystirtay ku guulaysiga koobabka barcelona ilaa iyo kooxda cagta b iyo xalay inter miami ula qaaday marka inter miami xalay barbadhacay kulanka ku dhammaaday fiinaalka waxayna u baxayeen kooxda cagta nashville iyagoona kooxda cagta inter miami toban ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta nashville dhanka goolkulaadka oo toban rigoore ayay tuurteen kooxda cagta inter miami halka sagaalna ay tuurteen marka sidaana kooxda kubadda cagta inter miami waxa weyaan waxaa laga badbaadiyey nashville hal rigoore halka inter miami inta badan rigooradoodii ay dhelinayeen marka xalay lionel misi isagu xataa waxaa weyaan waxuu noqday ciyaaryahaanka ee xalay ku guulaystay abaalmarinta goolasha ugu badan xilciyaareedkan koobka oo ku guulaystay misi marka inter miami iyaguna waxa weyaan koob ay ku guulaystay lionel misi koob ay ku guulaystay sanadka marka taa waxay caddaynaysaa in mar kaleetu ku guulaysan karayo leo misi abaalmarinta baalandoor dhanka kaleetan haddaynu eegnan aad iyo aad loo hadalhayaa kooxda kubadda cagta united oo xalay la garaacay kooxda kubadda cagta sports ayaa garoonkooda tottenham hosba stadium ku garaacday marka united sanadkan waxaa weeyaan waxaa aad iyo aad la leeyahay xaaladooda ma wanaagsana kulan waynu arki doonaa laba kulan xiriir ah iminkan ayay ciyaareen hal kulan way badiyeen oo kulankii hore waa kulankii wolfis ciyaar bandhig aad iyo aad u liidata ayay soo bandhigeen xalayna waaba la garaacayba xalay kooxo badan ayaa badiyey sida masity oo kale way badisay liverpool oo kaleeto way badisay waxaa la sugayaa kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal oo chelsea caawa ay ciyaari doonta arsenal ay ciyaari doonta haween damba real madridna sidoo kaleet way ciyaartay xalay juudi bilgham ayaa wacdareeyey barcelona caawa ayaa la sugaya haddii ay badin karayaan iyo haddii kale hadaleynta ayaan intaa kusoo gabagabaynayna ee dhanka iyo weliba qormooyinka qormada ugu horeysa dhankeyga haddii aan soo qabto waxaa lagu bilaabay dhacdooyinka nolosha wadanka malaawi waxaa ka dhacay buug ciwaankiisa uu ahaa how to janji your wife in tety days oo macnaheedu ay tahay sidee ku beddeli kartaa xaaskaaga soddon maalmood booggaas waxaa iibsaday laba milyan oo qof muddo hal isbuuc ah kadib ciwaanka oo si qaldan loo daabacay ayaa la saxay waxa uuna ahaa magaca saxda ah how to janji your life in tety days oo ah sidee ku bedeli kartaa noloshaada soddon maalmood markii la saxay kadib waxaa muddo bil ah iibsaday saddex qofood oo keliya dulucda sheekadan waxa ay tahay qofna ma rabo inuu isaga isbedelo laakiin waxa ay wax walba u samayn doonaan in ay bedelaan qof kale aan ku dadaalno in aan nafteena bedelno marka hore kadib sida ugu fudud ee dadka lagu bedeli karo waa in la bedelo habka aan ugu jawaabno iyaga sidaasi darteed innaga ayay naga bilaabataa ayaa lagu soo gabagabeeyey qormadan waxaan kasoo xignay qof baraha bulshadu kusoo gala cabdisamed sheekh yuusuf waayo deeqaa qormada ugu dambeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sitan kalsoonida tan ugu sareysa waa inaad ka aamusto ruuxa kuu jeesjeesaa sababtoo ah isaga waxa uu yahay ayaa taqaana adigana waad istaqaantaa waxaa tahay mar waliba waxaa wanaagsan in aad aamusnaanta badsato dadka aamuska badan waa laba midkood ayaa leeyahay waxayna xambaarsan yihiin hami iyo dareen umadeed oo ballaaran ama waxay xambaarsan yihiin dulqaad umadeed oo aad iyo aad u weyn sidoo kaleeto mar waliba aad kalsoonidaada aad sii weynaysataa waxay ka dhigan tahay noloshaada aad heerka gaari doonto mar weliba noqo qof dadku ay jeclaadaan sidoo kaleetana waxaad noqotaa qof mar waliba dabeecadiisa wanaagsan tahay dabeecad wanaaga waa wax ugu wanaagsan dunida waxaana loo baahan inaad noqoto qofka dabeecadiisa mar waliba wanaagsan tahay dadka kaleetana ay yidhaahdaan qofkaasi dabeecadiisu aad iyaad ay wanaagsan tahay qoraaga qormada ayaa sidaa kusoo gebagabay waxaana kasoo xiganay khubaraha bulshada kusoo gala maxamed ab qormadaasi ayaa u dambeysay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada deeqay cabdirashiid aa idinla socodsiinaya isma dhaafno xubintii bandhiga warbaahinta bulshad maqleyseen oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal weli barnaamijka waad dhegeysanaysaan knna waad nagala socotaan saaxiibayaale markan dalka niger haddaynu eegno hogaanka saraakiisha milatariga ee afgambiye taladii wadanka waxay sheegeen inay ka shaqeyn doonaan inay awoodda dowladda rayada ku wareejiyaan muddo saddex sano gudaheeda kadib markii ay la kulmeen xubno ka tirsan hogaamiyaasha dalalka galbeedka qaarada afrika waxay ka digeen suurtagalnimada in tallaabo militari ay qaadaan dalalkan ururgoboleedka ee kowaas ku jira taasoo ay sheegeen ay tahay khad cas oo aan la mahadin doonin haddii isku dayaan xubnahan genaraal cabduraxmaani tijaani oo isagoo ah sarkaalka hogaaminayay ciidamadii afgambiyey talada waddanka neger ayaa ka hadlay telefishinka dowladda isagoo aan macluumaad badan ka bixin waxyaabaha rasmiga ah ay isku afgarteen hogaamiyaasha urur goboleedka ecowas oo ay ku wada kulmeen magaalada niyami ee wadanka nigeria waa wadanka niger magaalo madaxdiisa cabdiraxmaane wuxuu sheegay muddo saddex sanaa gudahood inay ka shaqeyn doonaan inay markaa dib ugu celiyaan awooddii dowladda rayad ah oo ay inkastoo aanu faahfaahin ka bixin nuuca ay markaa ugu wareejinayaan awooda nuuca doorasho ay qabanayaan sida ay u shaqeyn doonto arinta waxay sheegeen inay muddo soddon maalmood ah kulamay u socdeen marka la eego xubnaha ku jira saraakiisha ee golaha sare ah ee afgembiya taladii waddanka waxay sheegeen in markaa marnaba aysan neejar dooneynin dagaal balse haddii laisku dayo in dagaal lagu soo qaado ay iyagu markaa isdifaaci doonaan sida ayuu u sheegay telefishinka dowladda cabdiraxmaani hogaamiyaha saraakiisha milatariga neejar oo isagu la kulmay saraakiil sarsare oo ka tirsan urur goboleedka ee wuxuuna kula kulmay magaalada niyaami ee wadanka neejar magaalo madaxdiisa ururgoboleedka ekowas ayaa dhowr jeer waxa ay digniin u direen marka la eego hogaanka iyo saraakiisha naiger waxay ugu baaqeen markaa inay dhinacyadu sameeyaan marka la eego dadaalo dib loogu celinayo xukunka madaxweynihii wadanka maxamed bazuum oo xabsi guri ku ah magaalada niyaami waxay uga digeen dhinacyada inay isku dayaan awood maroorsi in weli markaa nidaam kaliya keligatalsnima wadanka ka shaqeeyo dhinaca kalena ruushku waxa ay markaa sheegeen in ay diyaarado dronis oo ukrein leedahay ay duqeeyeen qeybo kamid ah ruushka iyadoo dhacdadan ay tahay midii labaad ama weerarkii labaad oo muddo laba maalin gudahooda iyadoo weli ay sii soconayaan marka la eego iskohormaadyada dhexmaraya ciidamada militariga ruushka iyo ukrein ay ku dhexmaraya bariga iyo koonfurta waddanka waxa sidoo kale ruushka ay wasaaraddeeda gaashaandhigu sheegeen inay dhowr dronis oo aan duuriyo lahayn ay markaa dhulka soo dhigeen kadib markii qalabka difaaca cirka uu qabtay ugu dambeyntiina israel xubno kamid ah ayaa lagu dilay daanta galbeed ee marka dhulka ay xooga ku haysato waxaa lasoo wariyey in xubno falastiiniin la aaminsan yahay lagu dilay qeybo kamid ah marka la eego dhulka daanta galbeed gaar ahaan magaalada nablus koonfurteeda saraakiisha milatariga israel ayaana sidaa xaqiijiyey xubnaha la dilay ayaa lagu dilay dhul markaa ay deganaayeen dadka falastiiniyiinta waxaa la aaminsan yahay inay direen dad uun falastiiniyiina maadaama dhowr mar ay isku dhaceen labada dhinac qaybihii dambe ee barnaamijka waala degeysanaysaan dhegeystayaal markaan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan addoonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kuhanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryadhaha kalamaane haddii dayixii la tegay haddii dadku horay u maray darbaal la jebiyey helayiyo wixii miyaanay dayn abdulo waliba ku tabtay haddii dayahii la tagay haddii dadku horay u maray maan dadaalno oon ku dayano da'deennii naga tagte aryamadeeyo waxaan ka tegi iska dhaafa adiga naftirkaaga waxaad iska ilowda heesti aheed owganeeyow dawlilibahnaaye war wallaweynay ilaale idaayo idamaqde idaawadawarwaqlooda isku dhigano cidku haystaa ma lehe naw war madagaalkiila saanood baa joojiseen wartaasaa noo dambaysa hadda waxaad iska ilowday dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warabashiirow adiga laftirkaaga waxaad iska ilowday ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay war maroodo takartuu sifuulu maaraga kankaa takarta saaranto aragaada nafta waliba isku hilmaantay eh. maantoo kalana madaha na furan waalinyiina ilaahow furtoy aryaa madeeyow halla yaabina soomaalidu dhan waxay naqatay eh. maroodigu ma daawado dusha waxa ka saarana midka kale dushiisay daymadiisu aragtaa war anna waxaa maqli eh. isma ogaa islaan lahay usuqaba aan loo qabin isla qaalan baa tahay niisan layma eri jirne warmada waxaad kaloo ka tagtay qalbigaagu dhalanteed qaniyo iyo buurkusaye ninka qoysanaayo waxba ha kay qorin guurafuushaya ka soo degataya iska daysaya waa yeelkadaaye war kalamaanay war ma haysiine sheegow axmed cali oo loo yaqaanay jenaraal sheegow mataliyaha ciidanka xoogaa laga dhigay war baryaahum dala la dalla'siyaay naw waar goojacaddana maxaa geeyey warwaaqlow hadda aweysgeedow iyo muuse biixi maxay kala duwan yihiin warwarkan ha ku soo boodinine dagaalkii ka bilowday degmada adeer keenley waagaa u baryey warma macuusleydii baa soo gashay war warka hanaga walaaqinine jenaraal sheegow iyo ciidanka xasilintaa dagaal dhex maray baa la yidhi war xasilinta garanay bow sheego xaggee haystay war hubka saraakiisha ku baalo xuuftay jirta magaalada waatii laga mamnuucee ma mar loo fasaxay war abtagaa gunduwa kaday wiligee jira jirtay ilo goonja hoobnahan isla ogsaday war madayow dadka mugdiga ku daanfirigay waa badan yihiine jenaraal sheegow iyo ciidankiisii waa la soo qabtaa la yidhi war jananku jana maahaynaa lagu yidhi war adama qobyo qoraal buu ahaa shanan yahaayeletin waan lahagobada iswaafajiyi waayaan war waad falanta tihiin afhayeenka boolisku wuxuu yidhi sheegow janan ma ahayn kabtan buu ahaa ciidankana mar horaa laga saaray dadka amni darrada magaalada ka sameeyaana ay geli jireen ciidan tiro badan oo maleeshiya auna ah haystay warun dawlad baa nindhaagtay gowlaysatay weli waa ka dambooye naw jaanan xidhataya jidka goosata jeelka aadaya waa yeelkaday warwaaqla war mahaysid xildhibaandahabasuuso waxay tidhi shananka keliya aan haysanee war baan meel saarnayne in la weerara ma tunka in la soo qabtana ma ahayn kullaatigiisa in layskala laadiyana ma ahayn hadduu dembi xataa in la hantatureeyo ma ahayn ilmaha in guryaha lagala soo baxana ma ahayn guri kilaahu deganaayo islaameeda in la dumiyona ma ahayn waana midabta kor warlankii dembigalayna kuleetigi lahkagobodamaydiidi war waa bilaatakoor bay ku tidhi warbow horta forbantfefka in la ilaaliye ahayd meeshana dad ba ku dhintay warbashiirdheero haddaad wax ilaalinayso gudoomiye ku aqalka hoose maxaa loogu diiday puntland inay tagto aryaadaha geedda soomaali la yidhaha waxay isku raacsan tahay sharcigu inuu heer quraac qabto heer qansaxna uusan qaban sababtoo ah maxamed dheeraa la soo xiray iyo axmed daacid cid ka qaylihaysana lama arkin haddana mugga xasan shiikh soo naqday aydiidow toogashada ka bilaabay inta tiirka la geeyna hal qof maahine inta kale waa heer qurac cid ka qaylihaysana lama arag hadda inta maxkamadda la soo saaree markasta la leeyaha musuqay ku eedaysan yihiinna hal qof maahine inta kaleeto waa heer qurac qof ka qaylihaysa iyo baarlamaan u doodayana lama arage eh. horta anigu waa yaabee eh. sharciga ma hal cid kaliyahaa loo soo saaray war cabdulla wixii qarax soomaaliya ka dhacayey eh. ama muqdisho ka dhacayey reer quraaca ugu badnaa dadka ku baaba'ayey laakiin maalin dhoweedoo ciidan la qarxiya hal qolo u badatay tii ka dhacda dhegaha faraha la geliyey marka xarig iyo qaraxba haddaad aragto reer quracay ku fiican yihiin warba wanaga baryahan dambe wixii qaylqayliya anaga jeebkisaa nagaga filan warnimayo war ma haysaane arrintaanu ma fududee ha fududaysanine beesha sargaalkii la xidhay oo u horkacayo siyaasiga siidow macallin siidow waxay dhaheen haddaan jananka la soo dayntii ka dhacdo waa la yaabayaa muqdishona nabad lagu joogi maayo ciidanka beeshuna furmahay soo bannaynayaan naw warma somalilan ba iska barajaynayaan hayehe lamagoodla gurigiisaaba miyay dhaheen warnamada cayaar maana waa loo baahan yahay ma la sii daaya janankii hadde war labiyo toban saacadood dagaalka muqdisho ka socday amnadarrada ka weyne waa maxay war lama kun tumaniyo sagaalkii geeka oo kale kabtaan jenaraal sheegow waliba dhashiiko oo danka gaaday baabuur ardayda dugsiga hoyga hamar ee wada waanu binaanka tarbuunka ahaydi oo markaas magaandharibuu aha war waxaa ka dambaysay dadkii rayadka ahay oo beryira lagu laayay yaa ka kadib hee badbaado qaranoo ku biiray ma waan wixii horeo dembiahay ka dhaqmin war badbaadadiinna ma aqaane maanta nabadii nololaa jananka u roonaan lahayd uba waxaasoo dham hadday run yihiin in badan bushiel ka hordheelahaye waar kalamaanay war ma haysaane madaxweynaha somalilan mujaahid muuse biixi cabdi war isaasiley malascanood butey war magaajaxdow ka baxa mase gacan libaaxo weeraray waar warlaweynay dadka dadka waalaad madaxweynuhu bur wuxuu tegey ubbow ma cirku marimsay dhulka war bashiirreero haddii muuse biixi maanta burca joogo eh. inuu laasacaanood yimaadaa dhici kartee ma ku sugaysaa bow madaxweyne deni waa nin nabadeed waar wallaweyne waxba niilima sheegi karo dad falan baa tihiine eh. mujaahid muuse biixi eh. xilkii gudoomiyaha xusbiga kulmiye wuxuu ku wareejinayaa wasiirka arrimaha gudaha mujaahid maxamed kaahin hadda dimuqraadiyaddii somalilan sooni ma muuqato warwaaqlow xilka qaadayaa iska dhiibtayaa ku badalataya yeelkadaay aryaadhaha mugay mahaas maraysa samigay cabdulana waxa uu yidhi eh waxraayaalaagaaraysama runtuna beenka raad qurxon waxraayaalaagaraysaama runtuna beenka raad qurxon war cabdulow saaxiibkaana goormu burca tegey war masheelku liin ku cabbayaa war kalemaanay war ma haysaane maxamed maxamuud gaboose oo ah agaasimaha dhowrka gobolka banaadir kuna naafoobay qaraxii gobolka banaadir ee allah u naxariistay injineer yariisow iyo madaxdii kale gobolka banaadirba ku dhammaadeen haddana jarmalka caafimaad u jooga ayaa nin maqal iyo muuqaala ummadda soomaaliyeed la soo wadaagay wuxuuna yidhi khawaarijtu sidaan aad arkaysaan bay ii galeen ummadda soomaaliyeedna malaayiinna waa ka dileen malaayiinna waa ka naafeeyeen haddii aan la layska celinno way sii wadi doonaan masiibada maantaana fursad la haystaa oo madaxweynihii furinta fadhiya aniguna haddaan awood leeyahay kama maqnaadeen cid kastoo damiir lehna maanta waxaa u furan inay ka qayb gasho dagaalka khawaarijta waragaasimaga boosa asagoo laxaadkiisu maqan yahay ayuu afka ku dagaala baarlamaa laakiin kuwa aan waxba ka maqnaynaan af iyo adin midna laga hayn war qaaraaba carqalad u taaganuna dhaafa laga weysan yahay bow hadalka gaboorse waa dhegaystay wuxuu ila ahaa weerar geli karo maanta layma waayen war waa dhegaysta wuxuu ila ahaa haddaan qaba maanta layma waayen war aniiba dhegaynsay weliba iilahaay iilowey aniga maanta layma waayeen war waa dhegaysto wuxuu ahaa cadowgaa iwiiqaya maanta layma waayeen wallaweynay waxaan maqli jiray hay jabinnin cadowga iga soo horjee war kalemaanay war ma haysiine ninbaa gabar dilay kadibna isdilay waxaasna waxay ka dha'een maraykanka kana sii yaa waa soomaali ka siina yaa badana qaxootiyay ku tageen ka sii yaa badana dilka jacayl baa sababay baa la yidhi waar miyuu hinaasay war jacaylku wuxuu ahaa raxmad iyo naxariise goormuu dagaal iyo colaad noqday war axmedeero anna waxaan maqli jiray shinniya inaad maan laadahay maanta la ogaaye maxaad malab laquutiyo gantaal meel isugu kanta war dadka maanta joogaahi jacayl iyo nacyb kalama yaqaanaan naf jacayl haleelay hawl waayimayse adimada xanuunka maruniga daweyowarwaligaalaarey waa ma'a marna waa qareer marna waa dhanaan hadba sidou rabow kugu soo maraa warkalamaanay waxaa la yaab leh qof muslim inuu naftiisa gooyo sababtoo ah waa laga xarimay hadda kooxahan khawaarijta waayahan naftooda iyo dadkaba halaagaye waxaa maanta aniga igala xanuun badan wiilka soomaaliyeed oo gabadhu jeclaa dilay haddana naftiisii dilay war axmedo maqal cimrigiiba jacayl waa cawaaqib xun yahay naw waar maqli jirin ma naftaydaan mindigeliya ma adduunkaan ka maqnaada macna iima le ag jooguye war ma guraybiitaan baa la xameeyey xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabow ahayd barnaamijkii ogaal oad kala socoteen keenan guud ahaanna waa inaga intaa saaxiibayaal barnaamijkii ogaal anigoo cabdiciis beerada ila socodsiinaya cabdiraxmaan keysaafir sameynaye intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo dalku wuxuu laaqayshaa dhamacdeedubate birtu waxay la oydaa dhuxushaan magaabshe dulku wuxuu laaqayshaa dhamacdeedubao ummaddu waxay lahoydaa dhuxusaan magaabsiamba dhammay qadharhkii waa inaad gadhamisaa amba dhammay qadharhkii waa inaad gadhamisaa cawadhaan iyo saw cawadhaan don't know. noloda kolkaagii adbadhaadi waydo hadalkaad duuraysiyo dhinaye iska daayo dhiilada kolkaagii adbadhaadi waydayo hadalkaad duuraysiyo dhinaye iska daayo dhegaysan maye وإناث لغضا dhegaysan maayeen waa inaad dhaqaqdaa sow cawadhaantiyo sow cawadhaantiyo sow filan maysid sow filan maysid sow filan maysid delee sow filan ma i